maraatibuhu habka oo dalabka doonista cilmiga la doonayaahi habka uu yahay oo loo doono iyo martabooyinka iyo darajaadka uu leeyahay maraatib yani maraaxil martabada kala duwan uu leeyahay ayuu cunwaanka uga dhigay marka musanifku wuxuu u hormarinayaa qawaacid oo dhowr ah yani saddex qaacido oo aada muhiim u ah oo iska maaragtay hadal xikmanan ah oo ka kooban ayuu kuu horumarinaya wuxuu yidhi man lam yutqin اlusuula xurima alwusuulu waman raama alcilma jumlatan dahaba canhu jumla waqiila ayضa ازdixaamu اlcilmi fi الsamci madallaة اlfahmi waa saddex arrimood oo hadalla xikmo le ah kan koobaad wuxuu yidhi man lam yutqin اlusuula qofka aan usuusha itqaanin oon sugin asalka yani kitaabka matniga iyo usuusha qawaacidda qaacidooyinka qofka aanan sugin xurima alusuul waxaa laga manciyaa gaaritaanka uu cilmiga gaaro haddaada usuul oodan usuushii itqaaninin oodan sugin cilmi inaad gaarto waa lagaa hoojiyaa waa lagaa manciyaa wy kan labaad wuxuu yidhi man raama alcilma jumla qofka mar raama qofkii dalbo oo doono raama bimacnaa talaba alcilma cilmigii qofkii doona jumlatan duuduub ahaan oo fanni walba kulligii duuduub inuu hal mar u qabto damcaay dahaba canhu jumlatan dahaba wuu ka taga canhu axadkaa xaggiisa cilmigii wuu tagaa jumlatan duuduubu uga tagaa ila cilmiga dhanba hal mar inaa soo urursada macna hal mar uu ku dhaafaya arki meeshid waqiila waxa la yiri aydan sidoo kale ازدحام العلم علمiga isciriirintiisa oo isku ciriiriyo fi sam'i maqalka oo isku ciriiriyahay wa madallatu alfahmi fahmiga oo kasitaankii ah makaanu dhumidiisii weyn meesha ku dhumi lahaa weyn makaanku ku dhumi lahaa intaas kuu soo sheego oo qawaacid ah yani hadallo wada xikmo leh weyaan ka koobaad man lam yutqin اlusuula xurima اlusuulu buu musanifku yihi marka usuushaas maxaa loo jeedaa sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi marka uu arrintaa fasiray wuxuu leeyahay hal hiya aladillatu saxiixa am hiya alqawaacid wاldawaabitu am hada wahada yani maxaa loo jeedaa ma oo saxiixa ahba mise waa qawaaciddii iyo dawaabidii ko koobneed usuusha oo musanifku sheegayay mise kan iyo kan kee loo jeedaa markaasuu yidhi almuraadu athaani huwa almuraadu kan dambe usuusha waxaa la yidhaahdaa waa alqawaacid waaldawaabit qawaacidda iyo waxyaalaha dawaabidda wax lagu koobo ayaa la yidhaahdaa maxaa yeelay usuusha wax lagu dhiso oo min alkitaabi wasunna ah yani usuusha waxa weeyaan aada wax ku dhisayso xagga kitaabka iyo sunnada ihi waxa weeyaan qawaacid iyo maaragtay dawaabid yaa dushooda lagu dhisaa ayadana waxay leeyihiin qawaaciddaasi iyo qaacidooyinka iyo dawaabiddaas koo kooban waxaa lagu ogaaday kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga markii alistiqraa wa lagu sameeyey ayaa arrintaasi laga qalaybaya maala shiikhoo kale wuxuu leeyahay tusaalo kuu soo qaadayaa wuxuu leeyahay qawaacid waxaa jirta oo aad og ama ha la yidhaahdo qawaacid alfiqhiya ama qawaacid usuuliya hadba wixii la yidhaahdo qaacida la samaynaya qawaaciddaas waxay ku dhisan tahay min alkitaabi aw min assunna ay ku dhisan tahay مثلا culimadu waxay dhahaan yani wuxuu leeyahay almashaqatu waxay leeyihiin tujlibu taysiira dhib markuu yimaado mashaqo markay timaado mashaqadaa waxay soo jiidaa fudayd taysiir ayay keentaa maala almashaqatu tujlibu taysiira marka la leeyahay waxay ka qaadanayaan kitaabka qur-aanka waa laga qaataa wama jacala calaykum diinin wama jacala calaykum fi diini min xarajin ilaahay diinkiisa xaraj kama yeelin waa diin fudud weeyaan waxay leeyihiin xadiidkii markii dhib yimaado xadiidkii cimraan ibn xusayn oo markii bawasiirta cudurka baabasiirka la yidhaahdo uu qabay markaasuu nebigu u sheegay salaada xaggeeda markaasuu yihi salli qaa'ima marka hore qofka hadduusan dhib qabin inuu istaag u tukada baa la rabaa fain lam tastaic faqaacidan fasalli qaacidan haddaanad awoodi karin istaagii mashaqaa timid soomaho istaagii kuu diiday fadhi ku tuko fain lam tastaic facalaa janbin haddaadan fadhigii awoodi karin dhinac dhinac adoo jiifa tuko salaada wahaakada yacni masaa-isha noocaasoo kale ihi iyo qawaacidkoo kooban ayay culummadu sameeyaan oo asalkeeduna ay ku dhisan kitaabka qur-aanka iyo sunnada marka sidaa darteed buu sheekhu wuxuu leeyahay man lam yutqin al-usula qawaacida iyo dawaabida qofkaanan koobin oonan sugin xurima al-wusul buu oranaya mid labaad wuxuu yiri waman raama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumla qofka ilmiga dhamaantii hal mar baan wada qabanayaa yiraahdo oo hal mar baan ilmigi haday tahay tafsiir hadday tahay xadiid hadday tahay musalax hadday tahay usuul fiqhi hadday fiqhi tahay haddii ay tahay maaragtay luqadii iyo ah, wixii la midka ahaa hal maran xagga kitaab xagga kitaab xagga kitaab furuuntaasoo dhan baan hamar isu keeni hadduu yidhaahdo wuxuu leeyahay dahaba canhu jumlata cilmigana waa dhaafay sababtu waxa waye bani aadam wey miskiin wey waxaan waa dhaafaya maxaa yeelay cilmiga ma ahan shay cunno oo kale ah ma aha cunto aad intaad duuduub cunto aad caloosha gelisoo kale oo hal mar laqdoo kale ma aha wuxuu u baahan yahay waqti dheer inuu qofku siiyo wuuna noo keeni doonaa tadaruj buu noo keeni doonaa tadriiji yani si tartiib tartiiba inuu cilmigii qofku u galo ayaa la doonay lidaalika culimmadu waxay yidhahdaan hadalkan hadal u dhigmo man alaba alkulla faata alkullu bay dhaha qofkii isku daya cilmiga dhammaantii inuu dalbo كلغي ودافع علم الآن ببحا ساسو كلوه ذهب عنه جملة علمي بدود بهان بوقتها مركا وحال ربا يعني قف كستبا إنه مارت علمي درجاتك لأن علمي وحيكم إثاليان وكلا هذا جران جران وكلا قولي بعد طبق إنها تكون شرطة طبق الكوري مركا تجيسي قولك أدو جوغو انت تطلاب ستم وكو تطلاب ستم كان ماشي مكرس مايا waa inaad sulamka iyo darajooyinkaas aad raacdo wey cilmigu marka waa ka sulam jarajaradoo kale weyaan waa sallaankaasoo kale marka waa inaad tan koobaad ku istaagto tan labaad ku istaagto tan saddexaad ilaa aad dabaqa kor ka tagto cilmiguna waa inaad hoos kasoo bilowdo darajaadkaas sidaa inuu u socdo baa la rabaa weyaan sunada ilaahigana waa sidaa sunada ilaahiga kownka sunanka kowniga oo rabbi leeyahay bani aadamkao kale ka soo rabo ilmuhu maanta markuu dhasho hore ma ka socon kara maya bal maba isgedin karaba markuu dhasho dhinac iskuma rogi karo waa inuu cabaar jooga markaa dhinac isku gediya kadib inuu fariisto kadib inuu gurguurto kadib inuu socodka la kukufo marka kadib ha ordo darajaad buu maraya marka sidaasoo kale ayay u baahan tahay cilmiguna tadriiji ayuu mar walba u baahan yahay qaacidada saddexaad wuxuu yidhi musanifka ازدحام العلم في السمع وقيل أيضا وحالي ازدحام العلم cilmiga oo isciriiriyo fi samci maqalka isku ciriiriyo waa madallatu lfahmi kasidii cilmiga aad kasi lahayd makaano dhumidiisii weeyaan madalla yani waa makaano dhumidii waaye waa ismakaan darfmakaan miimiyaan ka dhigaynaa weyaan makaano dhumid weeyaan haddii cilmigan halkanaad fadhiisato xalaqadan xadiid baa lagu akrinaya xaggaa tagta masalaxa lagu akrinaya xaggaa tagtay fiqigaa lagu akrinayey xaggaa tagtay maaragtay luqadii baa lagu akrinayey xaggaa tagtay wahaakada markii yani maqalkaagu ay ka buuxsanto funuun mukhtalifa hal mar wixii oo dhanba fahmigaada dhan midaad sugto ood dabdiso ayaad weynaysaa weyaan waad weyni marka sidaa darteed waxaa la rabaa fannigan itqaani wuu noo keeni doonaa shiika yani fannigan itqaaniyo sug sheekh mudqina ka dhageyso furuud arrimo badan buu noo keeni doonaa sheekh sugay arrintan yaqaan masaladan ka dhageyso wahaa marka madallatu fahmi arrintaas waxa weeye waxa weeye maaragtay fahmigaadi bay dhuminaysaa walidaalika hadda soomaalidu waxay dhahaan caamada markay ka hadlayaan caamada waxay dhahaan cilmi la-aan ma aha laakiin uusan u urursanayn cilmigaama u urursanayn maahane cilmi dhagood badan bay hayaan marka laakiin ma urursana wahaakada sidoo kale wey sidaasoo kale marka cilmi dhagooda iska noqonaya haddii maanta kan ka dhegayso kan ka dhegayso wax ku urursan male iyo qawaacidii kuu dabdisan midna ma jiro wey taasoo kale marka uu shiiku ka digayaa wey wuxuu yidhi marka wacalayhi markaan asalkaan qabanno falaa budda waxaa laga maarmaana min alta'siili asalayn oo cilmigii la ta'siiliyo waata'siisi yani asalayn waa tasiis aasaas loo sameeyo ayaa laga maarmaan likulli fannin fanni kasta kulligii oo tadlubuhu adiga aad doonayso fanni kastoo aad dalbayso doonaysaah waxa weeye waa inaad tasiil u samaysaa asalaysaa waa inaad aasaas u samaysaa tasiilka waxaa la yidhahdaa waa aslu shay waxaa la yidhahdaa aslu shay waa jacluhu aslan haabitan yubna calayhi asal sugan oo wax lagu dul dhiso ayaa tasiilka la yidhahda saasaa loo jeeda asala markaa tadaha fulaanun asala shaya hebel shaygiibuu asal ta'siiliyey yani waxaa la yidhaha idaa jacala lahu aslan haabitan markuu asal sugan oo u yeelo oo yubna calayhi axkaam lagu dul dhisi karo tasiiska iyo hadda tasiilka isku macno u weeye tasiis waxaa la yidhaahdaa kullu shayin waxay dhahaan waxaa la yidhaahdaa tasiis markay ka hadlayaan waa min alaasaasi baa laga keenay asaaska asaasulbeyt gurigan yani markii asaaskiisa la dhiso baa wax lagu sii duldhisi karaa hadduusa guriga aasaas layn hawada kama bilaabi karto kii oo kale weeyaan marka waxay leeyihiin wa aslu kulli shayin wamabda'uhu baa la yidhahdaa meesha ka bilowdo shay walba kulligii yaa tasiiska loo jeedaa waa haddii sidaan hadda laakiin fii cilmi alcaruud walqawaafi haddii tasiis lagu yidhaahdo macno kalea loo jeeda fii cilmi alcaruud walqawaafi tasiiska waxay dhahaan waxaa la yidhaahdaa qawaafida marka la joogo bidaat weliba marka laga hadlayo wa alifun baynaha wa bayna xarfin rawiy xarfun baa la yidhahdaa waa alif oo ay u dhaxayso iyada iyo xarafka la yidhahda xarfu rawi xarfu rawi waxaa la yidhahdaa xarafka ay qasiidada ka horsanayso gabay kasido xarfu ku horsanayso barawi yiraahdo ugu dambeeyo ka alif u dhaxaysa yiraahdo waxa u dhaxeeyo ay xaraf u dhaxeeya taasiis yiraahdo alif iyo maartay ee taasiis waxa yiraahdo xarafka rawiga xaraf u dhaxeeyo mesela hada ta tiraahdo janib batil janib samaha alif taasi waxay leeyihiin qawaafida ashaab alqawafi janib alif iyo ba'da oo oo u dambeeyo wasanka xaraf u dhaxayso nuun ma nuunkaas xarf taasiis la yiraahdo xaga qawaafida waa markii cilmi al-arud la tago لأن الروي وحال هذا قصيدة وحكوها رصد قصيدة الرائية قصيدة اللامية قصيدة البائية قصيدة الميمية بقى حرف واحد بكوها رصد يلا بمقع عام marka hadda looma jeedo kaas waxa loo jeedaa waa asaaskii taasiiska asaaskii baa loo jeedaa marka fanni kasta oo dalbayso waa inaad tasiisisaa tasiilisa asal u samayso maxaa ugu samaynaysaa bidabti aslihi wa mukhtasarihi yani bidabti aslihi asalkiisa xididintiisa iyo koobistiisa aada koobto ood qabato weydaan asalkii waxaa loo jeeda waa matnigii wey fannigan matniguu leeyahay matnigiisii baad horta xididinaysaa wa mukhtasarihi matniga asalkaas wixii laga ikhtisaariyey mukhtasarka ahaa kiisii laga soo koobay oo isaga laga soo ikhtisaariyey ayaad koobaysaa maxaanad ku koobaysaa oad ku qabanaysaa yani maxaad ku koobi calaa shayin calaa shaykhin mutqini min sheekha oo cilmigaan sugay fannigan yaqaano matnigan garanayo mutqina baad dushiisa ku akhrinaysaa marka wuxuu kuu diidan yahay keligaa inaad tidhaahdo cilmiga anaa iska dalbanayo maktabadahan maktabad baan samaystay maantana cilmigeedu ku dhex jira ka baaranaya inaad tiraahdo sheekhu uma baahni taasoo kale inaada dhihin calaa shaykhi mutqin fannigan qof sugay oo sheekh ah waa inaad dushiisa ku akrisa oo kaa dhegaysto wey hadda waa arkaysaa carabta waxyaalaha annaga nooga fiican yihiin annaga dee carabi maaha carab maahin waxaan nahay luqa cajamiyan ku hadalna marka saa darteed inaan laqbayno waayo waayo la dhaho waa ugu khasbannahay laakiin carabta waxa weeye markuu qofkan sheekhu wax akhrinayo ardayga akhrinayo kitaabka loo dhiibayo oo akhrinayo sheekh waa dhageysanayo haduu xadiis yahay qaal xadathana fulaan qaal xadathana sawda matniga akhrinaya markuu xadiiska akhriyo oo ardaygu dhameeyo baa sheekhu meeshii macaan mufradaadkii xoogaa isleeyahay waa inaad qabato ayuu qabanaya oo maaragtay eh, macaani mufradaadkaasi fafasiraya kabacdi macna ijmaali yaru ka samayni uma maa yuukhad min hada alxadiis buu sheegi axkaamtii laga qaadanaya kabacdi waa soo soconaya ardaygana tamriina u taha shiikhiibuu ku dul akriyey shiikhina ishkaalka wixii jiro ka maaragtay ayuu ka u bayaaniyey ardayga marka sidaasoo kale kutubta markay dadku soo akhristaan shiikhay ku dul akhrinayaanu ka dhegaysanaya ardayga markuu kitaabkaas ardaygu uu yaqaano garanayo baa ijaazo la siiyaa la yidhaahdaa hadda waa lagu fasaxay akhriso marka cala shaykhi mudqin wax badan bay kuu faa'iideyn waxay kuu faa'iideynaysaa waqti dheer oo baxdi kaaga dhimi lahaa macalinkaana kuu soo gaabinayo isagaa soo diyaariyey adiga baxdigeen aad diyaarin lahaydba horta waa kuu keeni isaban yaraad ku heli laba fawaa'id aadan adiga keeni karin buu macalinkaagii inta soo ururiyo oo dhinac walba kaaga keeni kara marka sidaasay faa'iido ku tahay wixii khalad iyo ishkaal kale iyo maasuu'ul fahmi ku geli lahaana waa uu kaa saari intaasoo arrimood buu kuu qaban marka cala shaykhi mudqin markaasuu muxuu diidayaa laa bitaxsiili اdaatiyi waxdahu laakiin wuxuu leeyahay laa bitaxsiili cilmiga xasilintiisii yacni ma aha addaatiyi daata ahaantiisa waxdahu keligii ou asagu xasilsado daatiyan daata ahaantiisa shaksi ahaantiisa inuu cilmigii yiraahdo maktabadahan tagaaya anaa cilmi iska baranay aafat ilmi hada aragti waa dadkaas kutubta fi butuun kutub kaliya ka qaato oo aan culamo iyo mashaayikh ku dul akhrinin ama aan ka dhageysanin aafada ayagaasi ka timaada shiikhuna uu noo keeni doonaa تلقي العلم وحولية تلقي العلم عن المشايخ فني آت أي عرباب آت واسعوها أي كيري دون إلى أو يراهدو man dakhala fi alilmi wahdahu kharaja wahdah qofka kaliya iska galo iraada sheekhu ma baahi ilmi aan buu baxaa soo ilmiga soo ugu dhex jiro iska baxaya kaliya katibu bila sheekh ninkii iraada xubaan akhrisani wax badan baa ku laaqmay oo daba maartay yaani ku daba gadismayo weyn markaasuu sheekhu wuxuu noo keeni doonaa arki doonaa haddii ilaahay la gaarsiiyo dadkii cilmi la'aan iyo sheekh la'aan wax raadsaday iyo dhibaatada ay la kulmeen ayuu sheekhu nooga warami doonaa marka laa bitaxsiil daatihi waxdahu aniga keligay cilmigan xasilinaayo bilaa shaykhin marna lagaa yeeli maayo wa aakhidan waxaala kownihi shakhsigii ou yahay aakhidan mid qaadanaya adalaba doonistii cilmiga inuu doonto ayaa la rabaa bitadaruji yani tartiib tartiib tadarujku waa tartiib tartiibaan atadaruju shay-an fa shay-a tartiib tartiib inuu u gaaro cilmiga u raadsado ayaa la rabaa waxaana tusaya cilmiga tadaruj marka la leeyahay yacni kitaabkaanaad ka bilowday waxaad ka bilowday maalan naxwi akhrisanaysa ajruumi baad akhrisatay sidii xal aminkaaninoo kale kitaabka ku xiga markaas kabacdi markaad ajruumiga itqaaniso kitaabkii ku xiga gal markaad kaa itqaaniso kii kusii xiga gal tadaruj baa la yidhaha waa jarajaradii la fuulayo kale shay afka shay aan cilmigu inuu u doonaado arintaasna waxaa laga qaadanaya quraanka adiladan aayadahan ku sheegay qaal allah ta'ala ilaahu wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu 'ala an-naasi 'ala mukthin wa wa qur'aanan wa faraqnaa waanu cadaynay qur'aanan qur'aan baan cadaynay faraqnaahu waanu cadaynay maxaan u cadaynay litaqra'ahu nabi ilaahi inaad akhriso qur'aankii على الناس دفك دوشي هذا أتكو أخرسه على مكث أي على مهل وتؤدة كاتسية دوشي أتكو أخرسه الترتيب أي أنه بسوى دجن ونزلناه قرآن كيوان دجني تنزيلا دجن أي أنه سوى دجن ووامحي شيئا بعد شيء أي أنه سوى دجني وياه شيء شيئا بعد شيء أنا ذو على حسب يعني المصالح masaalixda ayagan eegay baa tartiib tartiib quraanka nabiyullaahi maxamed loogu soo dejiyo faqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu yani taasoo kale bayannaahu waxaa la yidhaha bayannaahu ama faraqnaahu waanu kala geynana waa la yidhahda oo sanawaadkii qur-aanka wuxuu soo degaayey saddex iyo labaatan sano hal mar qur-aanka nabiyullahi maxamed laguma soo dejinin maxay marka tusaysaa si tadriijiya saddex iyo labaatan sano marka aayadaas waxaa laga qaadanayaa in yani qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muktin yani si tartiib tartiiba iyo wanazalnaahu tanziilan tadriiji yani maaragtay eh, aan soo dejinay calaa xasabi almasaalix iyadoo la eegayo zamankaas saddex iyo sano loo qeydiyey ayuu rabbi ku soo dejiyey subxaana wa tacaala aayaddaa fi suurat israa bay ku jirtaa kale wa qaala allah sarreeye wuxuu yidhi وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادا ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا كوي قال لها يا وحي لهذا الكفارتي لولا نزل هلا نزل ما لدجيه عليه على محمد نبي محمد دش يسأل القرآن القرآن كما لوسو دجيه جملة واحدة كل كليته هل مردود دوب ما القرآن كله لوسو دجيه اعتراض بكونه يعني القرآن كان اسكا سعودها مدب مر لو سو دغيا محويا ما هل مر كتاب لسو سيو هذو رسوليا كذلك يعني وحوي أي نزلناه متفرقا سلا أو كلام القرآن كأسوه بجين سبو لكلا جيي أو زمن كلو قيبيي محان أسوه بجين لنثبت به فؤادك قلبك هذا إنا نكسقنه ترتيب waratalnaahu waana kala dhigdhigno waanu cadaynay tartiilan kala dhigdhigid iyo cadayn yani bayannaahu tabyiinan oo kale wey waanu cadaynay tartiilka waa bimacna tabyiin sidaasaan u cadaynay axkaamtiisii qasaskiisii maarata raqaa'iqiisii wax alla wuxuu ilaah qur-aanka kaga hadlayay caqaa'idkii sidaasaan u kale aan u bayaanin leeyaha marka kanna waxaa weeye markay ictiraadkoodiina jumlatan waaxida ayaa la diidoo la yidhi kadalika lithabita bihi fuaada sidaas baan isagoo aan salafka ugu qaybinay yacni waxaad garanaysaa marka qur-aanku in hal mar inaan nabigu lagu soo dejinin waxay kutusaysaa tadriijkaasi kutusaysaa wa qaala tacaala aayaddaasna fi suurat alfurqaanay ku jirtaa aayadda kale uu sheikhu meesha noogu qoray oo suurat albaqara ku jirtaa wa tacaala allah sarreeye wuxuu yidhi aladiina aataynaahum alkitaaba dadkii kitaabka aanu siinay oo alyahuudu waannasaara weeyaane kuwooda mu'miniinta ah yatluunahu qur'aankan way akhrinayaan xaqa tilaawatihi akhrintiisii dhabta ahayd ayay akhrinayaan ama yatluunahu way raacayaan xaqa tilaawatihi raaciddiisii dhabta ahayd ayay qur'aankan raacaan marka talaada laba macnoba waa lagu fasiraa talaa bimacnaa qara'a waa la yidhaahdaa talaa bimacnaa tabicana waa la yidhaahdaa waa raacay ama wuu akhriyey labadaba marka waxaad garanay laba shayba waan ka faa'iidaysanaynaa aayadahan qur-aanka inaana hal mar nebiga lagu soo dejinin ee in qofka yani qalbiga nebiga lagu sugo si uu ummadda u gaarsiiyo waxay ahayd in tartiib tartiib loogu soo dejiyey sidaa darteedna cilmigii si qalbigaada ugu sugnaado waa in si tadriijiya aad u barato macnahaas waa laga qaadan waxaa kaloo laga qaadanaya aayaadkani qur-aankan sida nabiyulaahi maxamed uusan kutub intuu iyo buugaag intuu akhriyay uusan kala soo bixinin sheekh oo malakul jibriil la yiraahdo oo ku dul akhriyay malakul jibriilna uu allah ka soo qaaday ayay ku tusaysaa cilmigan inuu sheekhu baahayay ila nabiyullaahi maxamed toos ma ahan cilmigan kaligiis lama iman malku allah baa malakul jibriil u soo dhiibay malakul jibriilna nabiyullaahi maxamed uu mucallim u ahaa nabiyullaahi maxamedna asxaabtiisii buu baray marka cilmigu inuu mucallim u baahan yahay ma aayadkaas waa laga qaadani weeyaan biduuni mucallami mucallimin ninkii cilmiga galo siduu shiikhu sheegay kharaja waxdahu isagoo keligiya ayuu ka baxaa weeyaan haddaad tidhaha kutubta wax ka baranaya waxa way sidii hadda uu shiikhu noo sheegay waxay culammadu yidhaahdaan man kaana daliiluhu kitaabahu kaana khata'uhu akara min sawaabihi qofka kitaabkiisa waxa wax ku tusaayo oo kitaab kuu noqdaay oo aadan shiikh u haysanin cilmigani kuu laqino waxa kuu sheegaay gafkiisa ayaa wuxuu ka badan yahay intuu asiibayo intuu asiibayo iyo intuu gafayo intuu gafayo baa tiro badan weeyaan فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه ومصنف كلية فأمامك هرتا وحاء أرضيه أمور الرماء يا كافر ري الرماء لا بد لغمارمان أي تهي من مراعاتها إلى لنتيدات إلى لسه fii kulli fannin fanni kasta oo tadlubuhu aad doonayso fanni kasta aad doonayso wuxuu leeyahay aadaab in la ilaaliyo u baahan iyo arrimo in la dhowro u baahan ayuu leeyahay arrimahaasa marka kaa horreeyo haddaad rabto cilmi inaad barato waa inaad um, arrimahaas ilaalintooda lagaa talbaya inaad ilaaliso arrimihii buu noo tiriyey ilaa lix qodob ayuu halkaa musanifka ayuu noogu keeni doonaa oon arki doona biidn illahi tacala noo tirinaya wuxuu leeyahay kan koobaad waa xifdu mukhtasarin fiihi shay kitaab la gaariyey yacni kitaab la koobay oo la gaariyey xifdintiisa la xifdiyo waa kuw xifdu mukhtasarin fiihi yani fi lcilmi waay cilmiga dhexdiisa inuu qofku xifdiyo kutubta mukhtasaraadka ah ama mutuunta loo jeeda mukhtasar horta maxaa la yidhahda yani markaad tidhaahdid e fulanu ikhtasara alkalaama hebel hadalkiibuu soo gaadhiyey yani waxaa loo jeedaa ay xadafa alfuduula minhu waxyaalihii dheeriga ahaa oo ka zaa'idka aha ayuu ka jaray markaasa wax yara khulaaso aba ah kooban mutuunta waa kooban yihiin kutubta marka hore matni bay culummadu qoraan oo kookooban markaa ka bacdi baa shiikh kale ama sida shiikhii matniga lahaa ayaa sharax furfuraya markaa taxliil isku samaynayo oo kala furfuro marka mukhtasar inuu xifdiyo waa laga maarmaa qofka shayga cilmiga xifdiga shay weyn waliba dhallinyarada intaa yartihiin raggiina yararka oo fahmadu ay freshka tahay inuu qofku xifdiyo baa laga xifdi inuu sameeyo maxaa yeelay muxuu dhihi jiray wadaadkii oo waxaan malinaa raxabiyada wadaadka iska laha inuu ahay faxfad fakullu xaafidin imaamun udhayso war cilmiga xifdi ninka xaafidka ah wax xifdiyaa waa imaam diinka looga daydo noqonay yaraanta waxaad ku xifdisana ma iloobi qofka maxay dhihi jireen atacalumu fi sigar ya waxay dhihi jireen ka cala alxajar yaraanta wax lagu barto dhagax wax lagu qoray oo kale la mid yahay dhagax wax lagu qoro ma tirtirmaya ma tirtirma laakiin atacallumu fi lkibar markuu qofku nin weyn noqdo ou bartaahi weynin haddaad wax ku barato waxay leedahay ka nafshi cala almaa biyo korkood haddaad ku barto wax maya ku sugnaanaya maya biyo korkood waxba kuma sugnaadaan marka yaraanta qofka markuu wax ku xifdiyo qalbigiisu ku dhagaya dhagax lagu qoro kaloo noqonay midda kale qofka intuusan mashquulin mar haddaa aabba noqoto oo reer yeelato oo mas-uuliyaad ku fuusho mabiil fidaa raadisaa subax walba dambiila lagula daba taagan yahay o raba inaad raashin kusoo shubto ha lagaa rabaa mise cilmi baa raadisa intaa yartahaadan mashuul aadan noqonin inaad wax barataan hadalkii cumar bn khataab uu dhihi jiray tacalamuu qabla an tasuuduu war intaadna madax noqonin la haddaad xaas yeelato madax baad noqotay aabbaa tahay owlaad baa timid cid baa mas-uul ka tahay war intaadna sayid yaar noqonin waxbarta buu dhihi jiray wadaadadeennana maxay dhihi jireen alcilmu madbuuxun bayna fakhday almar'ati bay dhihi jireen cilmiga waxaa lagu gowracay maalintaad haweenabadeeda luga dhexdeeda fadhiisato cilmiga maalintaas la gowracay bay dhahay cilmi waa kuu dhamaatay laanna mas-uuliyada ku fuulayso marka intuu yaryahay qofku inuu mukhtasar mukhtasaraadka xifdiyo waa shay weyn waa xifdu mukhtasarin fiihi fanniga ama cilmigaas mukhtasar kasto fanniga aad dalbayso fiihi fii fanni kitaab mukhtasar inaad xifdiso waa laga maarmaan marka xifdu mukhtasarin kitaabkaas yani eh, hadda ajruumigoo kale hadduu qofku xifdiyo wax weyn xasiilo haya arbiciinka markaa xifdisid xasiilo weynaad oo cilmiya markaa mustalaxa nuqbat lfikr aa xifdiso xasiilo weynaad haysaa bayquuniyaha keliya haddaad ka xifdiso xasiilo cilmi baad haysataa marka mutuuntaas inuu qofku xifdi ou sameeyo oo isku day inuu xifdiyo aad maaragtay ay muhiim u tahay maxaa yeelay waxay dhihi jireen culammadu man xafida almutuuna xaaza alfunuuna bay yidhahdaan mutuunta matniga qofka xifdiya fanniyo fara badan ayuu koobaa funuun fara badan buu koobi marka waxaa la rabaa xifdiga waa shay weyn qofka inuu isku dayo qodobka koobaad waa taawi ka labaad wuxuu yidhi dabtuhu calaa shaykhin mutqini cilmigii in lagu koobo oo lagu ilaaliyo maaragtay yacni lagu qabto calaa shaykhi mutqinin waa hadalka aan soo maray shiikh oo cilmigan ma fannigan idqaaniyey oo sugay inuu ku dul akhriyo oo kaa dhegaysta shiikhaas markaa ka bacdina markuu wixii ishkaal kaa galo kuu caddeeyo ijaasadaada ku siiyo marka in lagu qabto oo lagu sugo matnigii naftiisii sheekh maadadaa yaqaan inaad tidhahda iga dhegayso oo kugu aad ku dul akhrisid oo kuu soco markaad ka dhagaysato dabadeed haddana oo ku maaragtay oo aad ku dul akhrisid oo arka inaad taqaanin marka kadib inuu ijaazo ku siiyo weyaan kan saddexaad macnaha taasna ku reebi inaad tidhaha anaa kutubta iska gelaayo masaa'ibka hadda waad aragteen dadka kutubta iska dhex dabaasho waa dadka fatwaday u sahlan tahay waa dadka akhtaa mas'aladii si aan ahayn cagsigeed intuu u fahmo yacni maaragtay iska jawaabo cagsigeed jawaabayo umad dhanna ku halaagay ومشكلة وين قلت سبحانه وحيري عدم, عدم الاشتغال بالمطولات حال قرب أرمها لابد أين إلى لسه عدم الاشتغال كشغلون مثل أنت إن هذا كشغلون مسكو مشغولين بالمطولات كتبها الديريي وآد لو بسقيي شروح لأم كتبها واوينة إن هذا مركو هرسكو مشغولين يعني وتفاريق المصنفات musanafaadka kuwooda la kala geeyey kuwooda kala tagsan taqaariif yani kuwooda kala tagsanoo kutub badanoo la alifoo tiro badan inaadan ku mashquulinin qabla dabti koobid la'aan iyo walitqaani sugid la'aan liaslihi asalkaas kitaabkaas asalkiisa ama fanniga asalkiisa adoonan sugin oon xifdinin oon sugin inaadan kutubta dheerdheer aadan ku mashquulin kutubta dheerdheer inaadan aadin hadda fiqigoo kale anaga maalan dhulkana shaaficiyada madhab shaafici baa laga darsaa abushujaac oo kale haddii aad maaragtay matnigaas aada xifdiso waa mukhtasar weliba waad arteen wadaadkan tadhiibka kitaabka la yidhaahdo waxoogaa mustafa buga la yidhahdo sharaxa uu leeyahay oo adilaa ka sheegaa ama kifaayat alakhyaarka kitaabka la yidhaahdo isaga inkastoo kitaab dheer yahay sharaxiisu laakiin xagga adilada ayuu ku badan yahay kifaayat al-ikhyar oo kale iyo laakiin mustafa buqaba mukhtasar u sameeyay yaani kitaabkii qaacidada sheekhu sheegay ama qaacidada fiqhiga daliilkeedii min al-kitab ayuu raaciya kitaabkaas kale markuu qofku qabto inuu ku bilaabo baa waa inuu san dhigin may marka ugu horeysaba al-majmuu' li sharh al-muhaddab oo sheekh muxuu ahaa imaam an-nawawi lahaa ayaan daraasaynaya majmuucaasaan fiirinayaan aadaya inuusan dhihin isagoo aanan abushujaac iyo wax lamidkaa iyo qawaacidii koobkoobneed aanan xifdin marka laakiin abushujaaccaasoo kale xifdisid oo kuu fududaanayn kutubta kale lanna waa tadriiji kii korreeyaad markaa usii soconaysaa wey adiga kutubta mutawalaadkaas ku mashquulina kuwa yareerka mutuunta horta ka soo bilow markaa adaa funuun badan koobaya qodobka afraad wuxuu leeyahay laa tantaqil min mukhtasarin ilaa aakhara bilaa muujibin laa tantaqil ha guurin oo ha wareegin min mukhtasarin kitaab la soo gaariyey ha ka wareegin ilaa mukhtasarin kitaab kaloo mukhtasar kala ah ha ka aadin kitaab mukhtasaraad bilowday cabaar markaa waddo dhowr fasal ka dhagaysataa kitaab kaloo mukhtasar kale xagga laga bilaabay kii inta ka tagtaa kaas aadin yaca taasoo kale ha aadin bilaa muujibin ayadoo wax waajibiyo arrintan keeno aysan jirin marmar inuu muujib yimaadaa dhici karta mukhtasarkan maba haysa waad bilowday wax kuu daraaseeye ma haysid mukhtasar kale waxaad aragtay nin sheekh mutqin ah oo sugayo inuu wado kaagii wax kuu wada ma laha soo maha markaasoo kale muujid jir ma iska fadhinaysa kan hadda cid kuu wada male iskaga sug kaa kaloo wadaadka uu leeyaho idqaaninayo aad oo ka akriso markaasoo kale aad ka akriso wey muujiba markaa la wax keenaa la laakiin ayadoo bilaa muujibin ood heraysid shiikh inuu mukhtasarkan inta kuu bilaabo kuu dhameeyo mutqin ood ka dhegaysato mid kale ha ka aadayn horta kan dhamaystiro oo xifdiga saasuu sheeku u jeedaa fa haadaa midkan oo maxaa loo jeedaa mukhtasarkan ka tag ku kala tag kan ka tag mid kale aad saa haddaa u socoto wuxuu leeya waa min baabi dajar noolka iyo daalka baabkiisa wey adaa u daalay marka dambe wax adkeynaysa marka kana waad ka tegi mukhtasarka kaloo aad aadda waad ka tegi kiina waad ka tagtay ku kalena haddaa bilowda waad ka tegi marka noog uun cumrigaadii waqtigaadii macmudarro ku dhammaaday halka kitaabo aad bilowdo haddaan wax kaa wado oo muujiba uusan jirin keeno inaad ka tagto ikhtisaar waxaad tusaale ahaan maalan hadda waayaan waxaan akhrin jiray kutubtan naxwada waan wadi jiray ajruumiyaan masaajkaasi isku bilowda waayii hore ma dhow sagaashanaadkii meelaas marka la maraayo انت مستشفى الشرب وحنا كتاب كسب عمل لو دغيسنا بلاوغ مركو markii la gaaro ismulaahi sarifka waxa haraay horta nuskan waa ka hara kitaabku waa ka tagay ismulaahi sarifka uga hara waa baab baab al-i'raab uga tagay xogaagi soo hara markii kitaab al-asbaab al-af'aal la gaaro qaar badan afcaash markii la tagay badan waa haraay hakada kitaabka baabka ugu horeeyo masjidka marka tagtay in badan ayaa casho ka tagay afcaasha kala ficil amarka markii la tagay wixii ka dambeeya masaadirta iyo hasheey afar xaba kugu soo haraysa dadkii dad yara ku haray oo fannigaas inay sugaan itqaaniyo rab marka warigiisu wuxuu taagan yahay soo jeedin midkan aan sababka lahayn baabul iraaq ma dhaafay ama masjidna ma gaaray warigiisu markii maadada la yiraahdo ma dhaafay marka waxaa rabaa mukhtasarkan ku mitida sabir ha aadin mid kale ama adoo kitaabkii bilaabeen waxaa la leeyahay sheekh hebela wuxuu bilaabay kitaab oo usuul fiqhi oo bilaabay usuul fiqhi oo maqlay waa carara usuul usuul fiqhi goormo goormo wadi karaa horta luqadii bay ugu taqaanay horta luqadna iska xifdi usuul fiqhiga laftiisa wuxuu kula soo galaa luqadii carabiga kula soo galaya wuxuu kula soo galaya naxwadii wuxuu kula soo gelayaa balaaqadii wuxuu kula soo gelayaa sarfigii muwaadooyin badana lugta maarata ku jiidanaya haddaadan luqada iska itqaaninin oodan sugin waxa waaye waa adkaanaysaa inaad kutubkan u gudubto marka min baabi dajare dad badan oo labaatameeye sano masaajidda dhex fadhiyey oo aan arbiciin akhrin karin aad arkaysa miyayna jirin waa buuxa dacwadan ku dhex jiro intaa shanta sano masaajidda ku tukanay kutubta dhegaysanay laakiin laa yastadic inuu ajrumiye akhriyo oo ummad u faa'iideeyey uunan awoodi karaynin waxa keenayna waa dajarkaa shiikhu uu sheegay markuu kitaabkan xoogaa socbiya ku arko ayuu ka hadlay waxaa rabaa casiimi shiikhu uu noo keeni doono amhilayn cajiib uu noo keeni doona waxaa arki wuxuu leeyahy nin baa waxaa ku adkaaday kitaab inuu barto markuu kitaabkii daraaseeyey waa ku adkaaday inuu kitaab ka tago soo goosto wuxuu arkay maalin quraanyo quraanjadaa yarta oo wax yar oo derbiga saaran inay soo qaadato rabto way fuuli darbigay fuulaysaa soo fuulay soo fuulay markay meesha joogto wax yar soo dhacaysa haddana ma ka haraysa way fuuli waa dhacaysaa meesha intaysa gaarinay darbiga ku socota qoraayadii soo mar ma noogaysa markii dambe waa ku guuraysatoo soo qabsatay markaasuu yidhi kaana qoraayadaas ma ka liidata kitaabkaan hadda ha ka harin dhagayso haddaad qaban weydo mar labaad dhagayso mar saddexaad dhagayso mar afraadka waa qabane kitaabka xaafiduu ku noqday sheekh wadaadka xaafid buu ku noqday culmo fara badan oo furuun badan ku adkaato noo keeni doona sheekh aan arki doono biidn illahi tacaala inaan marka laga noodinaan rabaa cilmiga baalka quraanjada yartaa la darto ilaa waxay dadaalaysay ay wix yarka cuntada yarta ay ku guulaysato ay maal marna soo dhacayso marna kuulaysa marka quraanjada ka caqli yarna ama ilaahay caqli nasiye in qofka uu ku mitilo uusan hadduu kitaabka ku adkaado uusan ka cararin rabaa qodobka shanaad wuxuu yiri ikhtinaasu alfawaa'id wa dawaabit al-ilmiyah اqtinaasu alfawaa'idi wadawaabit alcilmiya iktinaaska waxaa la yidhaahdaa qanaska waxaa la yidhahdaa ugaarsiga ikhtinaasu alfawaa'id faa'iidooyinka inaad ugaarsato wadawaabiti qawaacidda kooban oo alcilmiyati cilmiga ahna inuu qofka ugaarsado shiikhii darsi buu akrinaya waxaa laga yaaba kitaabkan keliya inuusan ku gaarsanin ee masaa'il badanoo ama uu horay u yaqiinay ama kitaab ka helay inuu meesha ka sheego waxaa la rabaa marka qalinkaada inaa markiiba wixii faa'iido oo sheikhaada carabkiisa ka maqasho inaad qorato yowm min alayaama ku anfacaysa qawaacidda oo fiqhiga ama qawaacidda usuuliga ama qawaacidda eh, oo ta'siiliga ah oo cilmiga ah inuu urursado uu qorto waa la mid sheikhaada afkiisa inaad ka qaadato ama kutubbaabad mutaalacaysatay qawaacid baad ku aragtay qawaaciddaasoo kale inaa meel ku koobadid wixii islaamay fanni inta u samaysid yani aad daftar qaadatid maadadan qaacidaa hesha halkaa ku qor wixii ku aadan kii lamida ah maalin kala heshay kitaabbaad ka soo heshay shiikhaad ka heshay fawaaidda inaad ururisa baa la rabaa walidaalika dad badan baa kutubta fawaaidda inta ururiyaan ayay kutub badan ka alifaan waxyaalaha hadda alashbaah walmadaair la yidhahda kutubaha culamada ee qur-aan oo kale fawaaid fara badanaad ku arkaysaa alimaam suyuuti aimo badana kutubaha ka qoraan alashbaah walmadaair waxaasoo dhan waxaa la rabaa qofka faa'iidadii ku soo dhacda cilmiga waxaa lagu lagu xifdiyaa haddaada dabdu sadrin aadan samaynayn dabdu kitaabin aadan inaad wax qortid jaahid ninka la jira waa taqaanaan oo ah ba waxay dhahaan asagoo jidka mara haddii wax un ku soo dhaco uusan qalin oo wax ku qoro iyo uusan faysanin wuxuu arkaya mas'ala ku dhacaysa ama shay buu ka faa'iidaysanayo arkaya geed buu wuxuu samaynayaa inta dhagax soo qaato oo mas'aladii geedka laftiisu ku korqora geedkii geedkii baxayo qoyan ayuu ku qorashaysan uga dhuma berintu inuu wixiisa ka qorto marka waxyaalaha in la ugaarsado oo laga faa'iidaysto wixii faa'iido ku soo mara taarif waxyaalaha ardayga waxa anfacaya ka mid tahay qodobka lixaad jamcu nafsi naftii kulminteedii uruurinteedii weeyaan yacni naftii inuu uruuriyo qofka naftiisa litalabi cilmiga doonistiisa inuu naftiisa u uruuriyo baa la rabaa naftaadoo dhan meel kale ha ku mashquulin waxa weeye cilmigaas xoogga saar meel kale ha aadin iyo wataraqii kor noqosho fiihi fi lcilmi oo ku kor noqdo naftiisu inuu u kulmiyo baa laga dalabkii cilmiga iyo cilmigan inuu meel sare ka gaaro inuu niyad casiime iyo uu la yimaado ayaa la rabaa wey ihtimaamu walintimaamu ka murgid oo ka murgo iyo wataxaruqu gubasho oo u gubanayo cilmigii oo shooq iyo jacayl ugu qabo litacsiili cilmiga xasilintiisii uu helo iyo maaragtay walbuluuqi gaaritaan ilaa maa fawqahu wixii cilmiga uu joogo uu bilaabay wax ka koreeyo uu gaaro xataa xataa tafiida ila mutawalaat yacni qofka inuu sidaa aada ku dadaasho xataa tafiida ilaa aada ku shubmato bimacnaa xataa tabliqa wa ilaa aada gaarto حتى تبلغ إلى أدقارته إلى المطورات حتى تفيض بمعنى تبلغه إلى أدقارته إلى المطورات كتبه لديريي أدقارته بسابلة ودأ كقارته ودأ موثقة للسغي ودأ للسغي أكقارته سابلة وحال هذا السابلة وحال هذا الطريق المسلوك بالإله ودد لمره أي سابلة لله يعني وحال لي هذا سبيل سابلة وودد لمرين بمعنى مسلوكة لقاضية هذا كورر الله مرين مركا إلى آد كتبتي ديرديرا ودد لغو كالسوي هيو لمري آد جارتو وإن آد علمك اهتمام حيثو وإن آد قبنيسو حسنتيسي wax ka koreeyay inaad gaarto naftaada inaad u kulmiso arintaas ayaa la rabaa weeyaan naftaada inaad u kulmiso yaa arintaas la dooni weya macnaheedu waxa waaye waa qof inuu jiddi yani dadaal la yimaado baa la rabaa dadaal inuu la yimaado ayaa la rabaa weya inuu ku dadaalo niyad iyo waxaa la rabaa himma caaliya inuu qofku ku galo yaa la rabaa weya arrintaas inuu sidaa sameeyo yani waxyaalaha lixdii lixda arrimood weeyaan lixda arrimood iyo musanifka noo sheegay weya casiimadaada inaad ku fakarto yani dhinacna dalabkii inaadan midigii bidix meelna uga leexanin baa la rabaa cilmigaa sooma bilaabin ku dadaal intaad ka taxsiilin karto inuu qofku ku dadaalo oo oo ku yani maaragtay isaga ku mashquulo baa la rabaa macnaheedu waa muqadamadii hadda aan hormarinay oo kale weeyaan yani inuu intuu firaaqada yahay cilmiga barto intuu yar yahay inuu barto intuusan guursanin inuu cilmiga xasiliyo haddii qofku ilaahay iskugu daro oo asagoo guursada haddana wakti uu hayo waajibkii lagu lahaayo reerkiisi caruurtiisa ku lahaayeenna ka bixi karo dalabulcilmigana waqti u heli karo laa baas waa shay matluub oo la doonayo weyaan masaladaasna waa laga maarmaa wa kaana min ra'yi ibn alcarabi almaliki aniga wuxuu ii qoraya nusradayda wa kaana min ra'yi ibn almaliki buu ii qoraya ibn alcarabi almaliki nusrada kale saasay qoraysa soo saas maaha ibn alcarabi almaliki ra'yigiisa waxa kamid ah ibn al-arabi atqal al-qadi abu bakr ibn al-arabi al-maliki yaani sheekhan kitabka tafsir iskale maartay ayat al-ahkam iskale weyn qadi abu bakr baan kutuba badan uu leeyahay waa culimada maalikiyada ragoodu waa weynaan kamid yahay qadina uu ah ra'yigiisa wuxuu kamid ahaa markuu ka hadlay kayfiyatu talab cilmiga sida loo talbaayo waxa way wakaana min ra'yi ibn al-arabi al-maliki madhabka maalikigana ku aqtirsanay يعني رأيي سحكم لها ألا يخلط إنوسا اسكبري الطالب أرضيك في التعليم وحبرشدة وقت جيدة برشدة مكو كجر علمي برني بحليدة بين علمين لبع علمي إنوسا اسكب خلبي ومثلا يعني وحبرني نحو برني فيك إنوسا كدري حديثه برني إنوسا تفسير كدري يعني لبا علمي إنه سيسكو خلدين أيو رأيه سوء قبا شيخاس أوليه لكن هذا القاسي كذلك شيخ كتعليق دونايو تدك إلهي سمد مها أرضين تدك سفهم معه قاروا حجروا لبدا علمي كبنا هذا سوء خلدان فهم واسع إلهي سيو حرين كرا لبدا يبوذي كرا مركا وحو تسيا هرقف والبرا قدر كيسا أيو خاص مسلف كبه دوناه فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط بوضيته أرنتا وحكو حريحي يعني أرنتا سوحوي وإسخلافيسا تك وحبرنا يا أرضينا حق فهم جودة يا نشاط أوهي إيمده أوهي أي كوكل دوانتا مدنا لبا علم هدو اسكو درو وحبا اسكا دح درسمي واسكا خلدمي مدنا وحبا اسكا درسمي ما يال بل وحكا هدو زياديو فهمه واسع إلهي سيئ laakiin qofka hadduusan labadaa uu fahmo waasica uusan hayn hal cilmi keliya inuu marka hore ka baxo meel ha dhigo cilmigii labaadna inuu marka la galo macnaheedu inuusan laba fani baranayn maaha laakiin inuu isku dhex khaldaa la diidan yahay kanuu akrina kanuu akrina labada iskaga darsamaan baa la diidan yahay wuxuu kaloo yidhi wa an yuqadima waxa weeye taalib alcilmiga inuu hormariyo tacliim alcarabiyati luqadda carabiga barashadeeda يعني التعليم العربية إيو الشعر وتعليم الشعر شعر كإقبي برشديس والحساب حساب تبرشدي إنه قر مريه ومحوك هر مرينا حتى قرآن كاكور مريه قرآن كإنه مرك هر مرته كوا منه لبدا صدحنا منه هر مرته حيالي لقد عربي وحوى وحي مركا لقد عربي برته القرآن كإغير كيلو كفهم لها gabayga luqada carabiga wixii ku furfuri la khaasata markuu yahay maarta gabayada jaahiliga ahaa luqadii wixii aad ku baran lahayd xisaabtana dihniga maskaxdu furta maxaa yeelay waa qawaacid ka kooban oo doqonka mooyee dadka kale ay fahmi doqonka uusan fahmi karin qofka gabiga fahmi karin laakiin qofka tawsiicada dihni ayuu ka qaadaa buu leeyahay ثم marka ka buu yiri yantaqilu minhu arabiyadii iyo gabaygi iyo xisaabta inuu ka guuro oo ila qur'aan markaas cilmigiisa tacliimtiisa u guuro waa ibn arab al-maliki laakiin ibn khaldun ku radinayo oo musannifka noo keen doon asagu wuxuu qabaa ibn arab maliki ilmaha markay yar yihiin lagu bilaabo luqada carabiga gabayadii la baro xisaabtii la baro saas oo qaba laakiin arintaas ibn khaldun baa ku radinaya laakiin tacaqabahu ibn khaldun ibn khaldun ninka la yiraahdo sheekha وصاحب المقدمة كتاب مقدمة مقدمة ابن خلدون اللي يراها جيتو عمران الأرض وحو البوغة هضمة وهذا مجلدنا هذا قيمة بدنا وحياله قرب بدل أيك هذا علوم مختلفة يرساليش إذا هضمة ولا كاس كذب التجي وهذا الكارديين هذا ابن عربي المالكي أيه تعقب يعني تعقيبه كسمائيه وكذب التجي هو أرديه محو كرديه بأن العوائد عادوينك لا تساعد على هذا laa tusaacidu ugu kaalmayn mayso calaa haada arrinkan caadada uguma kaalmaynayso oo ibnu carabi maaliki sheegay caadadu dadku waxay ku daroorsatay in qur-aanku horeeyo oo ilmaha inta yaryar qur-aanka la baro marka ka bacdina culumta kale la baro ayuu leeyahay marka alcawaa'id waa yacni jamcu caadatin waa caada ayaa cawaa'id lagu jamciyaa marka cawaa'idda iyo caadooyinka ma kaalmaynayaanoo yani ma xoojinayaan hadalka ibnu khaldun uu sheegay wa ana almuqadama midka la hormariyo cilmi loo hormariyaa huwa diraasatu lqur'aani alkariim qur'aanka kariimka oo sharafta loo wanaagsan barashadiisa la barto ayaa koow ah la hormariya iyo wa xifdihu xifdintiisa cilmi oo dhan marka in la barto la rabo waxaa loo hormarinaya xifdi lqur'aan diraasat lqur'aani wa xifduhu ayaa loo hormariya qofka markuu quraanka xifdiyo waad ogtii wax walba ilaahay u sahla ilmaha yarka markuu quraanka barto waad aragtay yani waxaad arkaysaa ilmo subaxii waalidkooda iskuul u diray subaxii baa loo diray ayagoo yar ah, xanaanada la geenaya oo dugsi quraan lama geenayo odayaasha reer magaalka ah halkaasi xanaanay ka bilaabay iskuula loo wadayaa waxaad dadka waxaa ka ka muhiimsan ilmaha yarka markaa qur'aan u dirto kuwa markay aadaan laba isku faca qur-aanka markaad dugsiga u dirto oo qur-aanka uu soo xifdiyo waxaa laga yaabaa ardaygaas imtixaankani intuu galo inuu kii toddobada sano dhiganayo ama shanta sano dhiganayo inuu isku noqdan asagoo iskuul soo dhigan inuu ka dabato bal markay kalaaska kasoo fadhiistaan inuu ka darajo sarreeyo midkan qur-aanka soo barto uu ka xid laanna wax badan buu xifdiyey laanna kalaam mucjisa ayuu maskaxda kusoo qaaday ciyaar ma ah kalaamkii allah buu madaxa maskaxda kusoo qaaday qalbigu kusoo qaaday waa ka fahmo badnaanaya arintaas waa arin oo mujarab ah dad badan oo isliida joogo xataa lagu jarribay ciyaalkooda lagu ogaaday ilmaha markii yaraanta qur-aanka lagu xifdiyo oo aanan iskuul marka hore waqti looga qaadine markuu qur-aanka xifdiyo kabacdi la geeyo kuwii dhiganaya waa ka fahmo badnaanaya waana kaga sarreynaya markaasuu shiikhu wuxuu yidhi lianna alwalada ilmaha yarka ah, maa daama fi lxijri inta uu dhabta ku jiro yacni intuu yar yahay sikarka uu ku jiro xijri yani waxaa la yidhahdaa dharabta bay dhahaan ma gogashaa loo jeedaa ma dhabtaa loo jeedaa waadada dharab aan ka maqli jirin xijriga waa dhabta hooye saasaan u fahmay inta laanna cilmigu min almahdi ila laxdiso lama dhihi jirin gogasha markuu ku jiro dhabta hooye ku jiro ilaa uu ka dhinto qofka inuu cilmiga bartaa raba marka inta uu dhabta hooye ku jiro ilmaha yakaa yahay oo maamulka la maamulayo yanqaadu wuxuu u hoggaansamaa lilxukmi ila alxukmi xukumka ayuu u hoggaansamaa wixii la amro waalidka saan yeel markuu ilmo yaryahay wixii aad ku tawjiihiisuu qabsanay waa hoggaansan laakiin markuu qaan gaaro haddaadan marka hore waxba soo barin oodan qur'aanka barin markuu nin weyn noqdo hadda waxbaro markaa tiraa waa ku adkaanaysa amarkaaga xataa soo ku qaata adkaanaya wuxuu leeyahay faidaa jaawaza albuluuqa faidaa jaawazaha faidaa tajaawaza hadduu gudbo albuluuqa sina albuluuqi yacni qaangaarka sanadiisa hadii uu dhaafo sacba jabruhu ilmaha kabidiisa la kabo way adkaanaysaa mar hadduu qaangaar dhaafo sida lagu kabaahay qofka way adkaanaysaa weeyaan wa ama alkhaldu fi tacliimi taa horta wuxuu kaga jawaabay ibnu khalduun wuxuu kaga jawaabay qur-aanka ha daba mariyadii oo ibnu carabi maalikii yidhi ayuu kaga jawaabay waa in qur-aanka muqadam noqdo horeeyo waxa kalena ay ka dambeeyaan tii kale oo laba cilmi in laisku khaldana halkaana uga hadlaya wa ama alkhaldu isdhexgelinta iyo isku darka fi tacliimi waxbarashadii markuu qofku ku jiraaye bayna cilmayni laba cilmi oo isku khaldo isku dhex daraa iyo fa laba cilmi wax ka badan fa haadaa midkaasi yakhtalifu wuxuu isku khilaafaya biikhtilaafi almutacalimiina dadka wax baranaya iskhilaafkooda dadka mutacalimiinta wax baranaya yani kala duwanaantooda ay ku kala duwan yihiin fi lfahmi waalnashaat fahmiga ilaahay qofkan siiyey firfircooniga oo cilmigan u hayo iyo himada uu hayo ayay ku kala duwan yihiin wada wa kaana min ahli alcilmi dadka ahlu cilmiga waxaa ka mid ahaa mandad baa ka mid ah yudarisu daraaseeyo oo isaga wax baro dadku bara yudarisu markaad tidhaahdo darasa markaad tidhaahdo bimacnaa callama wa yudarisu yucallimu isagaa wax barayo waya ra'du yacni way shidan tahay markaas darasa laka tidhaahdo yacni tacallama wa isagaa bartay waya hadda man yudarisu fiqha culumadii way dadka ahlu waxaa ka mid ah man dad baa ka mid ah yudarisu yucallimu baraya dadkii alfiqha alxambaliya fiqiga xambaliga wadaadka maadaama sheekh bakar maaratay abu zayd oo kitaabka risaalada iska leh maadaama bii'ada sacuudiga uu ku noolaa sacuudigana madhabka fiqi ahaan ay haystaan madhab alxambali uu yahay kutubta xanaabiladu meesha noogu qoraya kutubta xanaabilada ayuu marka miaal ugu soo qaadanaya lanna qofka bii'ada ku koro kutubteeda unbau maaragtay sheegi inkastuu sheegi doonu leeyahay marka dambe gadaal ku keeni doono yacni qudri kasta iyo gobol kasta iyo magaalo kastaba madhabkii ay ku barbaartay bay wax ku dhiganayaan tadriiji u dhigan doonaan buu leeyahy laakiin isaga kii uu ku barbaaray ayuu kutubteedii magacaabaya culimmadeenni marka waxaa ka mida buuy dad dhigo oo daraaseeyey alfikha alxambaliya fiqiga madhabka xanaadilada la yidhaahdo daraaseeye ayuu baray yuu barayaa lilmubtadi'iina kuwa bilaabanaya ama lilmubtada'iina kuwa loo bilaabaya mubtadi'iin markaad tidhaahdo hamsada hoos dhigto waa ismu faacil kuwii wax bilaabayay mubtada'iin haddaad tidhaahdo hamsada kor dhigtana waa ismu mafcuul wey kuwii loo bilaabaya baad odhanaya walmuqnic markaas wuxuu ku xijinaya walmuqnic lanna waa mukhtasar kitaabka muqnic la yiraahdo laga soo gaariyay weeyaan waa mukhtasarkii muqnic muqnica weey kana waa mukhtasarkiisii weey marka mukhtasarkaas uu ka bilaabay dadka mubtadiinta u bilaabay wal muqnic buu ku xijinaya kitaabka muqnic la yiraahdo liman ba'dahum mubtadiintan cilmiga bilaabay gadaashooda dadkii ahaa oo kitaabkaas oo lil khilaaf lil khilaaf madhabi khilaafti madhabiga ahaa ka hadlay khilaaf madhabi ayuu khilaaf almadhabi yani waxaa loo jeedaa madhabkaas ayay maaragtay usuushiisa iyo taqaasiintiisa iyo fii daakhili madhabkaas oo xambaliga yuu ka hadlaa uma markuu muqnica u dhigo kadib ayuu wuxuu ku xijiyaa almuqni kitaabka ibnu qudaama uu leeyahay ayuu ku xijiyaa oo lilkhilaaf alcaali khilaafkii shareeyeah khilaaf alcaali wuxuu u jeedaa waxaa weeye laakiin madaahibtii kaloo dhan ayuu adiladeedii keenaya kitaabka muqniga kitaabka maaragtay kitaab fiqi ahaan laa maiila lahu wax u dhigma uusan jirin wayaan muqni ibnu qudaama la yihahdo ibnu qudaama alxambali waa kitaabka la yidha kutubta la yidhaahdo fiqhu lmuqaarinka la yidhahdo ka mid yahay usuusha kitaab maado kasta oo fiqiya qaacido ama shay maaragtay fiqiga ka tirsan wuxuu salka ku hayo ama kitaabka ama sunnada ah ayuu dib ugu celiyaa wey aqwaasha madaahibta isu keena madhabkiisa marmar haddii nusuusta ka raajacsan tahay madhabka nasku raacaya nusuustuu raaci weeyaan waxaa la mid noqon lahaa oo sheegaan kitaabka fii madhab shaafici imaamu nawowi oo ku alifay oo la yidhaahdo almajmuuc lisharxi lmuhadab muhadabka waxaa iska lahaa alimaam shiraazi shiraazi sheekha la yidhahda muhadabka matni buu ahaa sheekh imaam nawowi muhadabku sharxay almajmuuc uu bixiyey kitaabkaas ma una dhammaystirin sheekha laakiin hadduu dhammaystiri lahaa kitaab u dhigmi lahaa ma jiro nabadkii oo wax ku alifay iyo qaabka adilada oo u waday oo min alkitaabi wasunna iyo fiqhu lmuqaarinka u waday isagoo gaarsiinuu ka tegey aimo kala bilowday waa dhamaystiri waaye oo ka dhintay ku kala bilaabay ma gaarin raggii ka dambeeyay nawawi meesha uu marsiiyay wax marsiiyay ma jiro imaam nawawi kitaabkaas haduu dhamaystiri lahaa geerida ku timide haduu dhamaystiri lahaa yani kitaab lamid laha lamid noqon lahaa ma jiro fi madhab shaafici kitaabku ku alifay maxaa yeelay madhab kaliya ma aha madhab shaafici oo khilaafaya shayr badan ku khilaafaya imaam nawawi waa ogtihiin yani hadda madhabka shaafici ah waxay dhahaan hilibka geela lagama weysaystay dhahaan sooma kama weysaystaan fuqahada shawaaficida hadda waa darka kama weysaystaan laakiin imaam an in laga weysaysto qaba way isbaatinaya laana naska ka xog badan nusuusta ayidaya maartay waa laga weysaysanay hilibka hilibka geela haduu qofku cuno masaaishaas kaga hadla marka al-khilaaf buu kitaabka mudniga ayuu sanadka ku alifay weey ولا يسمح علماء أهل العلم وحكمنا من لا يسمح بدانا أقلاني وما أقلان شيء خاص لأن هذا كتاب كسومدي كي ugu yaraabu ka bilaabay dadka mubtadiinta u bilaabay kuwa ay ka sareeyeen muqnicuba u bilaabay kuwa ka sii sareeyeen muqnigi kitaabku ugu weynaabu gaarsiiyay marka ma oonan ogolaan jirin li tabaqati uula qolada hore an tajlisa inay fariisato fi duruus thani fi duruus fi dars thaniya qolada labaad oo muqnica baranaysa darsigooda inay yimaadaan uma ogolaan jirin ma y dhihi jirse idinka zaadulmustaqnac ma akhrisataan dadka muqnica ma kasoo qaybgeli kartaan jooga wuu ka celin jiray muxuu saa u yeelayaa wahaakadaa sidaas buu ahaayo kii eh, muqnica akhrisanayana muqniga kiisii inuu kasoo qayb galo ma ogolaan jirin maxay muxuu u yeelay dafcan litashwiishi qofka inuu cilmigiisa tashwiish ku dhaco diidda la diidayo daraaddeed ayuu sidaa u yeelaya weyaan marka qofka waxaa la rabaa eh, culuumtaasi in uu qofku kitaab yar marka hore uu xifdiyo kabacdina markaas kii ku xigay tadriijiga aan soo sheegin inuu u socdo ayaa la rabaa weeyaan marka sidaasoo kale mucallimiintana inay dadka ay ku tarbiyeeyaan nin walba mustawihiisii ou la fadhiista baa la rabaa saasoo kale wey waclam ogow ana dikra mukhtasaraati kutubta la soo gaabiyey sheegitaankooda la sheego falmutawalaati kutubta la dheereeyey sheegitaankeeda la sheego allatii mukhtasaraadkii iyo mutawalaadkiiyo yu'asasu lagu dul dhisaahi calayha ayada dusheeda lagu dhiso adalabu cilmiga doonistiisa lagu dhisa waatalaqii culummada oo lagala kulmaahi la kulanka cilmigii laga qaato ladal mashaa'ikhi mashaaikhda dadka culammada agtooda laga qaataahi ogow takhtalifu inay iskhilaafto haaliban sida badan in yani haaliban ay fi sida badan inay isku khilaafayso min qutrin ilaa qutrin min baladin ilaa baladin baled baled kale bilaad beledkan yani madhab shaafici baa lagu bartaa beledkan kale madhab lmaalikiya lagu bartaa madhabkan kale eh, beledkan kale madhab xanaabila lagu bartaa beledkan kale madhab eh, maarata ah, axnaaf madhab axnaafa lagu bartaa واختلافيسا من قدر إلى قدر باختلاف المذاهب مذاهب اختلاف كودا مركا أنيقا وحوليه مختصراتك مدولاتك عن شيئا iyo kutubtayda aan sheegay wixii aan aqeeyo baladkayga xanaabilada ayaa sheegay kan kaliya ma nin walbaba kitaabkiisi u baa raba inuu sidaas kale u galo oo mesela fiqhiga oo kale inuu qofku fi madhhab shafi'i safinaha la akhrista ee lagu xijiyaa maaragtay wahaakada cumdatu saaliga wahaakada sidaas in loo wado ilaa maaragtay sida habeen hore soo sheegnoo kale xale aan soo sheegnoo kale minhaajkii wixii lamida la akhriyo sidaasoo kale inuu tadriijku qofku u socdo hadday maaliki tahay sidoo kale hadday axnaaf tahay sidoo kale qolo walba madhabkeedi ayuu maaragtay sidaa inay tadriij u darastaa la doonayaa iyo wamaa nashaa calayhi wixii uu ku barbaaray ay ku barbaareen culamaau daalika alqutri magaaladaas iyo beledkaas ama gobolkaasi culimadeedii wax ay ku barbaareen ayaa la rabaa sheegitaan ay isku khilaafayaan oo min itqaani hada almukhtasar mukhtasarkaas kitaabka lasoo soo gaariyey itqaanidiisa sugidiisii la sugo iyo wa tamarusi mumaarasadiisa mumaarasa yani ku noqnoqodkiisa tacahud baa loo jeeda tamarus waa min almumaarasa laga keenay yani ku noqnoqoshadiisa badan yani maaragtay fiihi kitaabka mukhtasarka uu ku noqnoqdo duuna hayrihi kitaab kale isagoo lin aadin fii madhab shaafici kitaabkaasuu barani fii madhab alxambali kitaabkaasuu barani wamaa ilaa dalik waalxaalu hunaa halkanna xaaladu hunaa halkan takhtalifu waiskhilaafi min aalibin ilaa aalibin ardayda lafteeda min aalibin ilaa aalibin ardayda isku fahmi ma ah ardayda laftooda xaaladooda sida ay buldaantu ay madaahibtooda qolo walba khilaafsan tahay iyay ardaydayna isu khilaafsan yihiin min aalibin ilaa aakhara arday ilaa arday kale biikhtilaafi alqaraa'ixi qariixooyinka qareexada oo ah yacni fahmada loo jeeda iyo walfuhuumi fahmadii lafteedii fahmiyaashii fahmigii loo jeeda alqaraa'ix yacni waxa weye waa jamcu qariixati qariixa ayaa qaraa'ix lagu jamciya qariixadana asal waxaa la yidhaahdaa min kulli shayin waalqariixatu min kulli shayin awaluhu baa la yidhahdaa shay walba kan ugu horeeyo alqariixatu min kulli shayin awaluhu sidaasay dhahan oo maalan qariixatu linsaan haddaad tidhaha qofka bani aadamka qariixadiisu waa maxay qariixatu linsaan qaraxada waa maxay waa alطabiicata alatii jubila calayha dabeecada qofka lagu dhisay oo rabbi ku abuuray ayaa loo jeedaa waxaa kaloo la yidhaahdaa malakatun yastadiicu biha ibtidaaca alkalaami wa ibdaa alra'yi yacni waa wax ilaahay uu siiyey oo hartay qofka oo uu hadalka uu ku bilaaban karo hadal maarata fasaaxo unbaa loo jeedaa wey marka ardayda laftooda yaa waxay isku khilaafsan yihiin xagga fasaaxada xagga fahmiga ayay ku kala duwan yihiin isku mid ma aha weeyaan wada mid ma aha waxay kala ku kala duwan yihiin wa quwwati isticdaadi wa dacfihi midna diyaargarowgiisa ayaa qawi ah yani cilmigaanu nashaad fiican u hayaa niyadu u hayaa midna waa daciifo kan isticdaadkiisa diyaargarowgiisa waa qawi awood boodle xoog ka xoog badan yahay kana isticdaadkiisa waa daciifa law isku mid maaha dadka ilahay waa kala duwan yihin iyo wa buruudati dihni wa tawaqudihi waxay kaloo isku khilaafsan yihiin yani buruudatu dihni dihniga waa caqliga iyo garaadka iyo maskaxdii ayaa kan baarij waa baruudada yani waxaa loo jeeda waa dansanta waa maskaxdiisaa dansan waa iskor saaranta maskaxdiisa ma hurayso kana maskaxdiisa ifayso tawaqudka waxaa waa waa huritaan wanaa aaday fahmadiisu ay u maaratay fahmo adag buu leeyahay weyaan waxaa la yidhahda fulaanun jadda fi اlmri uma barad markaa tidhahda hebel arrintuu ku dadaalay markii hore uma barada waa dabcay waa qawow markii dambe waa daala saasoo kale marka kanna maskaxdiisa aad u furfuranoo shay huraya oo kale ayuu la mid yahay wax walba waa qabanaya kanna waa dansantahay marka qofka iska dansada waxay dhahaan carabta waxay dhahaan faqiilu dam ay dhahaan hebel waa faqiilu dam dhiiggiisa culusoo fadhiya bay leeyihin maba nin dhaqaaqaya ma aha yani saasoo kale marka qofka waxaa la rabaa sida ay madaahibtu isku khilaafsan tahay oo qof walbaba qudriga uu joogo kitaabkiis mukhtasarka inuu xifdiyo la rabo yay ardayduna isku khilaafsantahay uu leeyahay marka halkan yani e, madhab mucayan qofka inuu ku taqayudo ma ah nala kuma waajibin inaan shaaficiya nahay aan ku dhegno oo dhinacana aan ka khilaafin jumuud ku sameeyo lama rabo qofku waxaa lagu adoonsaday madhabkan ma ah waxaa lagu adoonsaday nusuustan kitaabka qur'aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam fiqhiga ay culammadu qoraan asaga daliil loo raadiya kuntu marka fiiriyo hada minaasu kale marka qadis wayajuzu wayabtulu wayahrumu wayahillu wayukrahu waxa kuwada qoran arkaysa kida kida la qoran tahliilka iyo tahriimka iyo karaahada iyo kulli daliil u baahan yahay hada daliil loo heli kara lama dhigi karo tahriim lama dhigi karo wa in adilladi tahriimisan lahaa ma quraanka ma aayad ba ma xadiis cuskusiin karaahada wixii ka dhigay in la helo marka asaga daliil loo raadiyaayay ma ahan inuu daliil yahay fiqiga laftiisa daliil maaha marka waxaa la rabaa adiga qofka inuu madhabka madhabka marka madhabkan meeshuu nusuusta ku waafaqsan yahay qaado ku raac waxaa ku tiraahdaa nas buu ku toosan yahay fii madhab shaafici baan ayaa meesha ku khilaafana ka leexo weeye laakiin inaad tidhaahdid nusuustii oo taallo sida axnaafta maaragtay mutacasibada laga sheegi jiray nas kasta kulligii aayad qur'aan iyo xadiid hadduu qowl sheekh abu xaniifa hadduu khilaafo waxay leeyihin imaa muawalun aw mansuuqun qowlka aayadda qur-aanka waa la tawiilinaa ama waa la nasakhay kuliyam xadiidka marka waxay rabaan in ra'yiga shiikha uu la dabagalay rabaan bas saasay rabaan lama rabo wahaakadaa dad badan oo hadda madhab shaafici sheeganay oo jaanidiin ahoo nusuustiiyo lagu dul akhrinaya aan rabin oo dhahaya maya shiikhii madhabka saasuu qaba war shiikhaa nebi loo waxyoonaya maaha nabiyullaahi maxamed ha loo waxyoonayay isagaa la rabaa in lagu raaco salawaatu ullahi wasalaamu calayh wadaadkan wuuna khaldami karaa waana saxsami karaa laakiin axadka khaladka laga ilaalinaya oo macsuumka ahaa waa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka qofku madhab mucayana inuu yidhaahdo waa ku taqayuda looma ogola nusuustaa la rabaa lagu addoonsado inuu raaco saasaa la rabaa weeye وقد كان الطلب في قدرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاثة wuxuu leeyahay musanifka waqad kaana wuxuu ahaa aalabu cilmiga doonistiisa fii qutrinaa ay fii beladinaa beledkeennaan waa dhuntii sacuudiga wey bacda marxalati katatiili dugsiyada wakhtigeedii gadaasheeda kataatiib waxaa la yidhahdaa waa jamcu kutaabin kutaab markaad tidhahdo ta'da la xoojiyo yaa la yidhahdaa katatiibaa lagu jamciya kutaabna waxaa la yidhahdaa asal markii la xoojiyo ومكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن يعني وحويان ودكسي جوا دكسي اللوجي مال ير وإلمها يريركا قرالك إي أخرنت إي حفظ القرآن كله برا كتاتيبا مركا لغو جمعياوي مركا مرحلة دكسي دا لغبحو وقفك القرآن كأو دمي محونا أغبحي يعني إيه والأخذ بحفظ القرآن الكريم قرآن الكريم كأه xifdintiisa markii uu xifdiyo qaadashadeedii uu qaato marxaladaas kadib cilmiga la raadiyay ilaa waxaan marnay waxaan soo marnay in qur-aanku u horeeyo marka hore barashadiisa soo maha markuu dadkan ay caruurta qur-aanka bartaan kadiba cilmiga loo bilaabaya yamuru marka طلب العلم وحو مري بمراحل ثلاث مراحل مرحلة أما ما ركتي درجوين كلا دوان أو كات كلا دوان أو صدح أيو لدى المشايخ مشايخ أكتيدا في دروس المساجد مساجد الدروس لا يكون لك جرين علماء وقت قاس أو شيخ سوق جاري شيخ الرسالة الإسكال الشيخ بكر أبو زيد رحمه, رحمه الله وحوليه يعني قبل كينان أما بلد كينان علماء جوجت مركز ذاتك القرآن كحفظيان دبدي وحي علمي برشدي سدح قيبات بي أي ذاتك مرين lilmubtadi'iina qolada koowaad waa kuwa hadda cilmiga bilaabayo uma almutawasitiina waxaa ku xiga kuwa dhexdhexaadka ah uma almutamakiniina kuwa cilmiga sugay oo tamakunay oo cilmigii degay waa qolada ugu sarraysa weeye saddexdaa darajay u qaylin jiray dad mubtadi'iina lasuma khaldayo nin mubtadi oo hadda cilmiga bilaabayo qofkii mutamakinka ahna la fadhiiso lama odhana waa kii mutawassidka ahaa gadaal looma celinayo kan mubtadiga la soo fariiso la oran maayo ila uu ka soo gudbay meeshiisa looga sii wadaya waxa kale markaas qaabka u baran jireen kutubtii ay akhrin jireen buu noo sheegay fa fi tawxiid tawxiidka markii ay daraasaynayaan maadadan tawxiidka la yiraahdo waxay qudrigeena waxa laga darsayaa buu yiri magaaladeena ثلاثه الاصول وادلتها اصول ثلاثه هي kitaabka usul aaa le alaaat usul adilatuha yani man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka ayuu qofku baraya iyo adiladeedii mid walbaba ay lahayd qofka mubtadiga halkaasaa lagu bilaaba caqaaidkii caqiidatoosan buu ku barbaaraya waalqawaacid alarbacu qaacidooyinkii afarta ahaa alqawaacid alarbac waa kitaab kale weeya ayaa haddana loo dhiga uma kashfu shubahaati kitaabka kashfu shubahaadka la yidhaahdo shubhooyin oo ahlu ay keeneen kitaabka difaacayo oo shubooyinka banaanka faydayay ayay barayeen uma kitaab tawxiid marka ka dibacdiya kitaab tawxiid loo dhiga waxa looga bilaabay shuruud thalathihi qawaacid arba'a loogu xijri kashf shubahaadka loogu xijinaya kitaab tawxiid waa maadada tawxiidka intaas markii la baro kutubtaas qofka aqoonta saxiix uu ku barbaaray aqoonta saxiix uu ku barbaaray hadda waxa arkaysa mid maalin dhawaato idaacadahan la iga sheegay idaacadahan oo VOA ga yiraahdo yaa ka hadlaayay wadaad suufiya wey wuxuu yidhi fakerkaan socda fakerkaan socda asalkiisa kutubtaanoo ka socda kitaabu tawxiid iyo ayuu ka yimid buu leey haddaana kitaabu tawxiid usuulu halaati iyo ummadda laga tirtirin fakerkaa ma soconayo muxuu rabaa marka waa caqiidadii tawxiidkii kitaabkii aayad aayadihii qur-aanka iyo nusuusta ku dhisnaa buu la diriraya soo ma jeed muxuu rabaa inuu ayuu rabaa ummadda inuu ummadda ku barbaariyo tafriixul khaadir ma taqaana weligii maradiin ahriyo kitaabkaas haddaa aragtaan laakiin maaragtay sheekh cabdulqaadir malakumuudka inta dhirbaxa isha ka tuuray oo nafta ka soo dejistay iyo waxaa ku qoran haddaa aragtid yacani fi tacajub waxaa ku qoran wuxuu leeyahay haween baa intay u timi sheekh cabdulqaadir ay waxay tiri sheekh cabdulqaadiroo wiil baan rabaa aniga owlaad la-aan baa hayso wiilina ay siiso sheekh cabdulqaadir laxul maxfuudkoo fiiriyaa ku qoran markaasuu wuxuu arkay inaysan waxba ugu qornayn gabadhaan owlaadba ugu qornayn markaasuu ilaahay la hadlo yidhi ilaahayow haweentaan ha igu ceebaynayna ha wiilsiin markaasaa ilaahay wuxuu yidhi war shacbuqaadiroo kuma qorin kuma qorno aniga ma samayna kitaabkay ku qoranta waa idiin keeni kara waa haya waa idinku dul akrin kara wuxuu ilaahay wuxuu leeyahay cabduqaadiroo aniga laxul maxfuudka uguma qorin markaasuu yidhi labaa uga dhigay laba wiil markaasuu yidhi mar waa si cabqadir saddexa dhig saasuu ku wada markii dambe yidhi haye jooji waa kuu yeelaayo waxaasaa ku qoran iyo qusacdaleedkaas waxaas wax lamida ah wuxuu rabaa ummadda inuu diin uga dhigo markuu kan la diriraayo wuxuu rabaa bedelkeedii inuu wax kala keeno oo bidca iyo wax daran inuu ummadda baruu rabaa marka kutubtan arbacatuha afartan kutub aan sheegnayba لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وذلك الشيخ محمد عبد الوهاب ليراهده وصوفيه أذن عبيه oo ay afar iyo labaatan saac daydanadooda ka dhigteen shiikhaasa afartaa kitaab iskale leh waxaa qiso yaab lah walaad noo sheegay walaad hindi ah sida har soomaalidu maxamed cabdilhaab loogu diray way necab yihiin marta suufiyada mana yaqaanaan ma garanayaan taariikhdiisa xataa hadday akhrin lahay wax badana u bixi lahaa walaad hindi aha waxaa la yidhi kitaab markaasuu markuu kitaabka bilaababa wuxuu ku bilaabaa lacnada ou lacnadayo sheekh maxamed cabdilwahaab uu lacnadu ku bilaabo markuu khatimana lacnada uu lacnado ku khatmaa kitaabkiisa maalin dambe nin ardayaho xoogaa faahimo daki ah ayaa kitaabu tawxiidkan hadda la sheegay soo qaaday waa matnigiisii markaasuu shiikhii baalkii koowaado magaca sheekh maxamed cabdulwaab ku qorna uu ka gooyey markaasuu shiikhii u keenay shiikhna buu kitaabkan soo akhriyay yani sida xikmada xataa culamada wax looga dhaadhiciyo fiil ninka ardaygaa si fiican wax u fahmay shiikhii waa qaatay shiikhana sheekh maxamed cabdulwaab waa u maqlay iyadoo la oo la lacnadayo arkay keliya kitaabkiibuu akriyey waa soo akriyey waa u yimi markaasuu yidhi shiiku kitaab aada u fiican ii keentee muxuu ahaa buu markaasuu baalkii uu ka gooyou keenay uu yidhi shiikh ninkii aad maalin walba lacnado ayaa kitaabkan iska laho ina lilahi wa inaa ilah rajiun ninka kitaabkaan qoray oo aayadda qur'aanka iyo xadiidka keliya deliishanaya iyo ninkaa lacnaday maanta laga bilaabo waxaan ballan ku qaadan yahay inaan ducadiisana ku bilaabo ducadiisana ku khatimo marka suufiyada inay horta wax kale kuma haystaane qubuurtii buu jajabiyey siyaaradii tawaafka iyo sharafka la gelayay iyo baryadii qubuurta la baryayo walaa taajiid wax kale ku haystaan mala kaas ku mar gaala soo dirtay ingiriis ba ku xirnaa kan uu ahaa jamfari nin la yiraahdo iyo hamfari balaayi sheegaan been iyo kadib oo ayaga jeebkooda ah ay daldalaan marka nasal allah salaam wal caafiya yaani runtii waa gafi karaa oo macsuum ma aha nabina ma aha wuu khaldami karaa كرا لكن إن لقد بضي درجة على جارسية وتوحيد كانوا ولا دقالهم وحولا معه هذا مكن في توحيد العبادة عبادة كتاب توحيد العبادة كهذا شو كتبت توحيد العبادة كهذا شو أيها مسلم انت كل شيء هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا